Thank you. bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan saaxiib yaal dalkiin meel walba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal goorahan oo kale ayaad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho mar kale wacana wanaagsan saaxiib yaal waa barqa talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay koob iyo februaayo sanadku waa labaatan qodobada ogaal aad ku ogaan doontaan hadii aan la yihahdo waxaa qayb ka noqon doono dagaal weli ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii u dembeeyey khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka ciidanka dowladda soomaaliya oo sheegay in gobolka shabeellaha dhexe ay ku dileen hogaamiye iyo xubno ka tirsanaa ururka al-shabaab dagaaldalinta qaranka oo sheegtay in deegaanada laga saaray ururka al-shabaab la geyn doono nidaamka garsoorka iyo xeelaalinta dalka qodobada kale oad maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya dad ku dhintay dhulgariir mar kale ku dhuftay dalka turkiga iyo in ka badan toban qof oo ku geeriyooday duufaan ku dhufatay xeebaha dalka baraaziil qodobadaas iyo dabcan wixii hore inagu soo kordho ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka ogaal xubnihii joogtadaha ah waad barnaamijka kaga barateen qayb ayay ka yihiin u diyaar garooba dhegaysiga barnaamijkeenna ogaal dhegeystayaal heeskaasi waxa uu daafur u ahaa barnaamijka ogaal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacwiyey aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-an ingegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reemin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeel gablan wiilla'aaneed allo kuu seex rabigegyada ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi wayra ku dila gananta mooryaana yay goola jiirta dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebay ka laalaadso aamiin waayahay mar kale wanaagsan saaxiib yaal aynu ku bilaabnay barnaamijka ogaal asxaanood aynu ku bilaabeynaa dagaal ah, laba toddobaad in ka badan socda ayaa weli waxa uu ka soconaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool bariga magaaladaas weli waxaa ku hardamaya dhinacyada ciidanka deegaanka ee hubeysan iyo sidoo kale ciidanka somalilan saacadii lasoo dhaafay waxaa lasoo wariyey dagaal toos oo dhex dhinacyadan waxaana jira khasaare kala duwan oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay sidoo kale dad shacaba ah oo ku nool laascaanood waxaa gaaray eh, rasaasta la isweydaarsanayo wararkii u dambeeya magaalada aan ka helina waxay sheegayaan iminka weli inay ishorfadhinayaan dhinacyada dagaalamaya marka qaar rasaas goos-goos ayaa la maqlaya oo dagaalku uu istaagaya marna si toosa ayaa loo maqlayaa rasaasta wararku waxay intaasi ay ku darayaan in magaalada laascaanood dadkii kusii harsanaa ay kasii barakaceen waxaana magaaladaas todobaadyadii u dambeeyey ay xaaladeedu ahayd mid aan wanaagsanayn iyadoo inta badan dadkii deganaa ay ka barakaceen si naftooda ay kaga badbaadiyaan rasaasta ay isweydaarsanayaan dhinacyada ku dirarsan duleedka magaaladaas haddaba caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaaloog waxauu ka mid yahay caaqilada reer laascaanood waana afhayeenka caaqilada ee odayaasha laascaanood ama caaqilada guud ee laascaanood ku sugan isagoo magaaladaasi ku sugan waxaa wariyaynaa ah, eh, xasan maxamed xuseen uu kaga warbixiyey xaaladda magaaladaas sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey uu ka hadlayaa tanii dagaalku markii uu bilaawday khasaaraha inta uu dhan yahay dhinacyada dagaalamay iyo dadka shacabka ah ku dhintay waxaana uu yiri eh, xasan eh, waan ku salaamayaa adiga iyo baxdaada maanta war aan soo saarnay iyo warqadii pressmidadka iga soo horreysayba waxaanu kaga hadilinay wiigii ugu dambeeyey iyo sida wax u dhaceen ay xaaladdu tahay Eh, sida de aan uga baahintayadaa ku sheegnay eh, baraha bulshadana soo dhignay eh, xasan baa ka jirtay magaalada todobada casho ugu dambeysay uh-huh. oo isu bedeshay duqayn aan meelna looga aaba yeelayn oo galaafatay dad rayaba nolol dadka rayabka ah oo badan galaafatay uh-huh. dibisdafka badan misay meelihii baraha meelihii muhimka ahaa bulshada Eh, sida cusbitaalada masaajidada maxaan eh, ku idhaahdaa melihii dee goobihii cibaadada oo dhan mhm. marka dee wafaadkay u dhacday intaan baan ka ogaynay dadka eh, waxaanu ka ogaynoo kale kacyaashadii sida magaalada looga dhaxay oo la oran karo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan magaalada waa laga dhaxay dhulkii camiraan jiray abaad maanta soo marto waxaad moodaysaa meel laga guuray tobanaan sano hor laga guuray abaad furana ma jiro meel wax laga iibsadaa ma jirto beestaa kuqashaaha laga cadaa ma taalo mhm. dadkiina waxay ku baxeen dhul aan dhul aan nolosha bini aadanka de magaalooyinka u bartay aan ku ahayn aan ku quruxsadnayn mhm. baatooyin badanna waa kala darseen dhaxan dabayl qorax maxaan ku dhahdayy biyo la-aan cunto iyada oo ay kala kulmeen dhibaatooyin kale oo bay-adda ah sida eh, baxasha hoose oo kale oo dad badan dhintay eh, taad bay ugu tabaaraysan yihiin dhulka eh, tulooyinka iyo baadiyaasha mhm. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada loo la xaqiijinteeda inta ugu badan raadinaya khasaaraha dhabta ah ee dagaal dhashay intuu socday oo aan ognahay in toddobaadkii saddexaad inuu dagaalku galay marka sidee idinkugu suurta gashay iyada oo magaaladii dagaal uu ka socdo madaafiic lagu garaacayo in aad tira koob saxa ku samaysaan khasaaraha aad ku xusteen warbixinta ad soo saarteen adeerte magaaladu waa magaalada iyadii aanu joognay oo aanu guriguri u naqaan dadka sida tirakoobka loo helayna way hawl yar tahay magaalada waxaa la tirakoobkeedaa la intaa qoys oo deganaa baa la hayaa caalamiyana dee lambar lagu dhuftaa jira tira waa jiraa dhulka marka barakaca laga hadlayo meelaha lagu barakacay diiwaan laga rajiistar gareeyey baa jira oo ka qoran oo tirada aanu sheegnay laba boqol oo kun in ka badan ay tahay laga diyaariyey hay-adad kale oo dhex marayna way jireen laakiin dhul badan oo aanay tegin baa jira dhinaca khasaaraha magaalada gaadhay haddii ay tahay dhismayaasha iyo meelaha public areada ama meelaha dadka udhexeeya sida goobaha cibaadada iyo cusbitaalada wax mucayinoo la wada yaqaan weeye oo guri walba wixii ku dhacay ama meel kasta wixii gaadhay baa loogyahay sawirada baanu soo dhignay guryaha shicibka ah iyagana de saasoo kale xabad walba meeshay ku dhacda waa loo jeedaa isla markiina dad weriyaala ah ka hawlgala oo waa taqaanaa weriyaasha waa iska nafnaco meeshay doonaan bay kala iyana taana sidaasaa lagu hayaa khasaaraha dagaalku geystay oo nafeed isagu tirakoobuba leeyahayba oo waxaa laga sameeyaa daily report baa laga sameeyaa daily report baa laga sameeyaa maalin walba wixii dhacay baa la diiwaan geliyaa dhimasho dhaawac ilaa iyo rag iyo dumar wixii sideed iyo toban sano ka hooseeya waa arrin dee la ogyahay oo faraha lagu hayo Eh, eh, maaha wax maaha wax iska muhga leho ee layska qiyaasay maaha si loo waa la iyadoo qoraa waxaa jira warbixino maanta soo baxaya oo sheegayey in madaafiicdii magaalada ku dhacayay in eh, qaar ka mida inay ku dhaceen isbitaalka guud ee magaalada marka xaqiijinta wararkaasi maxaa nagala wadaagi kartaa ehm, way jirtaa ha madaafiicdu de u bilaabanto aroortii saanka waxay bilaabantay shantii iyo afartan iyo sagaal daqiiqo markay saacaddu ahayd bay Eh, markaasay ku bilaabantay eh, wixii ay geysatayna waxaa sidaan kuu sheegaya la wada arkayay eh, guryo badan bay ku dhacday oo la damiyey qaarkoodna ayba ku dhamaystirmeen waa shalay subax aroortii waana waxayna demisay qaybtii dabka ee soolarkii bay demisay ilaa maanta ilaa xalay wuxuu ku shidan yahay leyrka caadiga ahaayoo magaalada oo isaga dardiisa aan marar badan laysku hadlayn karin solarku wuxuu u ahaa wuxuu ahaa emergency buu ahaa oo marka dee dabka kale tago baa loo isticmaali jiray marka solarkii iyo matoorkii qaybtii matoorka oo caadiga ahayd intaaba shalay bay shaqeeyaan eh, halkee wax marayaan waxaan ognahay in waxgarad somalilan kasoo jeedin hargeysa kasoo tageen oo ay kusoo wajahan yihiin laascaanood amuurahaasi maxaa naga la wadaag kartaa halkee wax marayaan waxgaadka laleeyahay hargeysu kasoo tegey adeer anagu xidhiida ma lihin arrin aanu soo dhaweynayna maaha dhowr horena waanu ka hadalnay waxay noola yihiin dad maamulka halkaa ka taliya uu dabada kasoo riixay iyagu qudhoodu aan isticmaalin sida caqliga ah oo saliimkaa ah oo nabadgelyada lagu raadiyo maana isticmaalin waa soo tageen waana soo socdaan bal annaguna u xidhiida lamalihin namana soo wicin anaguna maanu wicin iyagaa og waxay u soconayaan waxaylata annaga nooma socdaan waa dad ujeedo kale leh ama uu muuse iska soo horreysiiye wey sidee ka ogaateen mar haddii anaad wada kulmi soo ma ahayn marka ugu horeysa inaad miiskooda hadalka iskugu timaadaan oo wada hadashaan kadibna ad u sheegtaan waxaad doonaysaan maalintii ugu horreysay oo aanu warkaa maqalay isimadu way hadleen wayna u sheegeen dadkani waxa ay doonayaan annaga guddida iyaguna waanu hadalnay oo eh, warbaahintaanu soo dhignay inaanan eh, arintaas iyo qaabka hadda ay waxu wadaan aanan anagu ahayn eh, dad aqbali kara xaajaduna m xaajaduna uma eka xaajaduna uma eka dee mid nabadoona nabadoonku dee noocaa ma aha haddii meel dhibaata ka dhacdo oo la rabo in xal laga gaadho marka hore xabaddaa la joojiyaa marka xigeenad dee wixii meesha ishayay Eh, eh, ba haddii ay isku soo duureenna la kala kaxeeya haddii cid lagu soo duulayna cidda soo duushay baa la kaxeeyaa kabacdi markaasaa waxaa la galaa eh, sidee haddaba maxaa sidee xaajadii loo dhamaystiraa marka ma aha tani tii dariiq ay dariiqii la yaqaanay mid soo martay maaha waa mid waa mid musfaruura waa mid dana gaara laga leeyahay waa mid dadka deegaankan iyo annagana noo cuntamay maxaa idin cuntumaya marka maxaad doonaysaan qaab noocee ah doonaysaan inaad wadahadal ku gashaan annaga warkaygu waa cad yahay kuma jiro madmadow kuma jiro waxaanu hore u sheegnayna ka leexan mayno oo aanu soomaali iyo adduunkao dhanba gaadhsiinay oo ah nimanka ilaa ay ka baxaan deegaanka iyaga oo ciidanka shan iyo tobanka sano si qarsoodiya iyo si muuqataba noo laynayey oo dadka iyaga u xasuuqayey maantana dhibka la ogyahay u geystay e, e, e, bulshadii gobollada gobolkan ku noolayd u geystay oo aan cidina aan cidina aanay basri karayne waxaa caamka noqdaya ilaa ay culayska laga dulqaado oo ay ciidankooda kala baxaan gobolka annaga wax suurtoobayaa ma jiraan dadka iyadana inay yeeli maayaan suurtagalla maaha suurtagalla maaha xabad baan kugu hayaaye ila hadal ifaasi ma jirto ama maaha meel ifaasi ka shaqayso wax jiro oo la yaqaana maaha marka waxay u eg tahay xabadan kuhaya kugu hayaa ila hadal xabaurti bay bilaabanaysaa gabalkaa ugu dhacaya hadda waxay bilaabeen inay marka gabalku dhaco toos soo bilaabaan haddana bahal aan loo abayeelayn yeelayn oo oo alkalleerigi baa la isticmaalayaa madaafiiqi baa la isticmaalayaa hogiyaashii baa la isticmaalayaa waxaad moodeysaa mararka qaarkood meeshani inay tahay ku idhahdaa de meel wax lagu tilmaami karo lama garan karo magaalo gebigeeduba kooban oo eh, four five kilometer isku ah oo sidaa wax loogu garaacayaa waa arrin la yaab leh anigu dee wariyaashiina iyo eh, ku idhaahdaa eh, waxaad ka dareemaysaan waxaad ka fiicnaan lahayd inaad indhihiina ku aragtaan oo timaadaan wax dagaal miyaa socda hadda haddeer waxaan umalayaa five markay u badnaa fashilda gaza ka hor intaadan soo wicin socorasa usoo shantii casho ugu dambeysay shantii casho afartii shantii casho ugu dambeysay waxaa soconayay waa madaafiic keliya waayahay dhegeystayaal kaasi waxa ahaa caaqil maxamed waa caaqil cabdirasaaq maxamed xasan faalog isagoo ku sugan laascaanood ayaa waxauu ka warbixinayay dagaalka laba toddobaad ka soconaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalkaasi oo u dhexeeya ciidamada deegaanka ee s c iyo ciidanka somalilan ee duulaanka ku ah magaaladaas weli isla arrimahaas ayaanu ku guda jirnaayo guddoomiyaha golaha shacabka ee dalka sheekh aadan maxamed nur aadan madoobe waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya xukuumadda dalka iyo golaha shacabkuba ay diyaar u yihiin in ay ka qeyb qaataan deminta colaadda ka taagan laascaanood uu sheegay in arrimahaasi la tashi la gelinayo oo dhinacyada xukuumadda golaha shacabka iyo sidoo kaleba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka arrinsanayaan arrintaas oo tallaabo deg dega loo qaadi doono sidii laasacanood colaadda ka taagan loo damin lahaa isagoo arrimahaas ka hadlay waxaa yidhi annagu waxaan nahay golihii shacabka dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo mas-uuliyaddiisana saaran meel kasta dhab ka dhacan inaan ka damban wixii karaankeena la qabano waa waajibaad dastuuri oo na saaran arrinta maaragtay runtii dhabaanada eh, soo jeeda bay ka hadlaayeen laasacanood dhibaatada ka dhacday dhammaanta anada waa ka xunnahay eh, horeyn aniga hadda koodhan waa diray madaxweynaha waa ka hadlay rawasaaraha waa ka hadlay waxaana diyaar u in maaragtay wax allaale ummaddaas walaalaheenna soomaaliyeed dhibaatada ka dhacday loo hanin lahaa wixii karaankeena wax lama hari doonno haddana weliba waa lagu mashquulsan yahay marka hore barnaamij waxaa jiray yacni si guud ah walaalyahan somalilan iyo maaragtay eh, dowladda soomaaliyeed in wadahadal oo wixii hoogoo la kala fogeeyey walaalyaal marka lacahaankanna maxaa la sameeya qorshaa noo socotay dhacdadaana dhacday ayadana aada iyo aadaan ugu xunnahay eh, horta ilaahay waxaan ugu barinaynaa in maaragtay eh, dadkaas walaalaha ah dhexdooda maslaxa iyo wanaag ilaahay dhigo annaguna waxaa maaragtay naga go-on wax lama hari doono insha allahu wixii walaalaheen aan ku dhexgali lahayn ummaddaas maaragtay dadka dhibaatada gaareen loo gurman lahaa daraad annagoo shir u fadhiisanay anigoo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha annagoo shir u fadhiinno safar deg madaxweynaha soo galay asigana waa soo laabtay wax allaala wixii aan qaban karno oo dadkaasi hilkeena badbaadadooda ah looma kala harayo marka ogaada yacnii eh, waa run xildhibaanka dastuuri waa tahay deegaan doorashadiisa gaara maaragta inuu lagu saaran yahay haddana ogaada mag wadareenna waa naga wada saaran tahay arrintaas dhammaanteedayna taabanaysaa marka waad ogtihiin haddana baydho waxaynan kaga maqanaa soddon maalmood arrin oo maaragtay amadkan ah camal noqota oo sii dheera kale lahaaba nagu soo guuleeyey maaragtay waa lasoo maslaxeeyey waad og tihiin deegaanadan hadda arrinta ka socoto oo yeer maaragtay deegaanada kale waa ka bedelan tahay horeya siyaasad oo maaragtay aan rabnay si loo gudba walaalaheen anagu maaragtay yani wixii na dhexgalay looga gudbaa lalahaaba horey u jirtay taasna waa istaaqwaleena nagu noqotay haddana yani runtii dadka marka aan isla hadalnay dhammaantood waxay ogol yihiin in wixii walaaltinimo aan ka geysan kar aan ka geysano marka eh, laasacaanood nambar kow ay noo tahay sidii xalkeeda loo gaari lahaa shacabkaa soomaaliya dhibaatada ugu bixi lahaa uma kala harayno marka arrintaas madaxweyneha maadaama u yimid daraadna war meel noo joogay waa isku noqonaynaa dadka maaragtay si gaara ah deegaanka waxa qaban karana waa la kaashin doonnaa walaaleen soomaaliyana ka madaxdoo waan la hadhiidhaynaa marka arrintaas marna lagama gaabin doono sidaa horta maaragtay madayaanaan isla qaadano Eh, idinka oo raalli ah waa run inaad ka dabqatiin hagaadu leedihiin dhammaanteena ka dabqanayna wixii meesha ka dhacay marka aniga waxaan dhihi lahaa arrintan maadaama madaxweynahan sugaynay noo soo noqday daran qorshadan loo joogday marka aniga waxaan rabnaa in yacnii madaxadi qaran ahaanna kale inaan ka soo saarno aniguna wixii karaankeena a ah, maaragtay aniguna waa xablo kala hadhin oo talada in halmeed ku wada socoto taas idin soo jeedinayaa marka hadda arrintan ilaa aan madaxweynaha iska aragno asiga aad u dhexgalay daraad anigoo maaragtay isla joognana yani talo weynaan ka gaarnay marka anig waxaan qabaa markaan is aragno meesha waxaa noo marayaan si aan u noqono anigii xukuumaddii madaxweynahaba yani dad hal meel maaragtay ka wada socdo isku warqabo qof wixii ku aadan qabanaya si aan u noqonno marka arintaasna lanagu sumo hadda maaragtay warbixintii waa dhegaysanay waana ku mahadsantihiin marka waxaan u gudbaynaa maanta aniga waxaan isleeyahay intaa noo joogto taladaas marka madaxweynaha saaran wixii la soo kulno oo idinku soo celin doonaa marka eh, arrinta maanta sax noo joogto warbixintii waa qaadanay horey waa naga dherigsanaa waa run wixii meesha ka jiray haddana waad ku mahadsantihiin gudoomiyaha golaha shacabka ayuu kaasiha dhegeystayaal markana ciidamada dowladdu waxa ay sheegeen inay dileen xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale hogaamiye ka tirsan ah ururka al-shabaab warbaahinta ciidamada qalabka sida ayaa waxaa lagu daabacay in ciidanka dowladdu ay dileen hogaamiye ka tirsan ururka al-shabaab kaas magaciisa oo ay ku sheegeen cali macalin xasan garbood waxa ayna sheegeen inuu ka mid ahaa ururka al-shabaab ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ciidamadu sidoo kale deegaanka al-naciim waxay ku dileen xubno ka tirsan ururka al-shabaab warka qoraalka ah ee lagu daabacay ciidamada warka qoraalka ee kasoo baxay ee ciidamada dowladda ayaa waxaa lagu yiri ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa ku dilay hogaamiye ka tirsan ururka al-shabaab deegaanka al naciim ee gobolka shabeelaha dhexe sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladdu waxa ay dileen xubno badan oo ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo ku dhowaad shan iyo labaatan xubnood ah ayaa lagu yidhi waa sida uu yahay qoraalka ka soo baxay ciidanka dowladda ee ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka wada deegaano badan oo ka tirsan gudaha dalka waxaana al-shabaab bilihii lasoo dhaafay gacantooda ka baxday deegaano ay maamulayaan in ka badan toban sano waxaana weli sii xoogeysanayaa gacdoonka ka dhanka ah ururka al-shabaab oo ay ciidanka dowladda iyo dadka deegaanku ay iska garabsanayaan weli saaxiibayaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waaya saaxiibeeloli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal barqa wanaagsan ayaan idin leenahay markana xeerleenta qaranku waxay sheegtay in deegaanada al-shabaab laga saaray lageyn doono nidaamka garsoorka iyo xeer si loo fududeeyo arrimaha garsoorka dalka shir laba maalin ka soconaya muqdisho ayaa xeer ilaalintu isugu yimaadeen waxa ayna ka shirayaan sidii loo adkeyn lahaa sharciyada ama nidaamyada xeer dalka xeer ku qaranka farxaan xuseen maxamed ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey shirkaas iyo waxyaabaha looga hadlay waxaana uu sheegay in hadda ay diyaarinayaan sidii garsoorka loo gaarsiin lahaa guud ahaan deegaanada laga saaray ururka al-shabaab eh, shirkan waa shir sannadeed eh, loo qabto xeerilaalayaasha soomaaliyeed eh, oo dabcan markaa xeerlaalayaasha soomaali leeyahay xeerlaalinta qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay isugu imaadaan ay isku weydiiyaan oo isku xog wareystaan kaga hadlaan waxqabadkii sanadkii tegey caqabadihii sanadkii tegey soo wajahay iyo sidii loo xaliyey iyo istiraatiijiyadda ama beegsiga sanadka cusub ee markaas foodey nagu soo haya ee ayaa kolba lagaga hadlaa waxaa lagu soo bandhigaa daraasooyin iyo cilmi baaris oo ay ka qayb qaataan aqoon-yahano soomaaliyeed jaamacadaha wadanka dadka aan bahwadaagta nahay aan ka wada shaqeyno sharciga iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed marka shirku waa shir noocaasa waa shir shantii sane ugu dambeysay la qabanayay halkaas ayuuna ka sii socon doonaa insha allah sidaan rajeynayo halbeegii sanadkii eh, tegey ama shir sanadeedkii eh, xilligan ka horeeyey wuxuu ahaa halkudhegiisu eh, hagis hufan hagis hufan ayaan ku shaqaynaynay sanadkii hagis hufan ayaa dabcan wax badan laga qabtay sanadkii tegey oo xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka iyo xeerlaalinta isteydyada intaba waxay kormeer ku samayn jireen xarumaha buriishka iyo saldhigyada steeshinada iyo c i d kolba gobol kasta iyo state kasta xeelaanta qaranku specially waxay si joogto ah kormeer ugu sameynaysay xarumaha steeshinada iyo cid da marka runtii waxaan halkaa ka qabanay hagis hufan oo kor u qaaday shaqooyinkii sida dheyliga aan u qaban jirnay galalkii xafiiska korbay u kaceen iyo dembiyadii xafiiska soo gaaray kor ayay aada ugu kaceen weliba si laba jibaara ah. eh, halbeeggaasna runtii wuxuu noqday halbeeg la dhihi karo eh, sidiisii ayaa eh, loo dhaqangeliyey sanadkan hadda aan haynana halbeegga waa waa gaadhsiinta cadaaladda goobaha dib loo xoreeyey ayadana waxaan rajaynaynaa hiigsigaas sanadkan in midho midho wax ku olah laga soo saari doono sidii halkudhegii sanadkii hore midho wax ku ola ah looga soo saaray sidaan sheegay shirkan labada maalin uu socon doono waxaa ka qayb qaadan doonaa aqoon-yahano soomaaliyeed oo cilmi baaris iyo aqoon isweydaarsi kusoo bandhigi doona aqoonadaas cilmi baaristana waxaa ka mid noqon doonaa sidee ummadda soomaaliyeed looga wacyigeliyaa lacag dhaqista iyo maalgelinta argixisada Eh, dabcan discussion iyo dood ayay noqon doontaa eh, waa cilmi baarista laga sameyna waa lagu soo bandhigi doonaa sidoo kale waxay noqon doontaa eh, maadaama oo moodal ahaan la qaatay laga heshiiyey qaabka cadaaladda soomaaliya noqonayso waajibaadka iyo habka loo wada shaqeyn karo ayaa iyadana lagaga doodi doonaa oo lagu soo bandhigi doonaa Eh, si gaara eh, xeerlaalinta federaalka iyo xeerlaalinta statka siday u wada shaqeyn lahaayeen ayaa iyagana cilmibaaris laga sameeyey lagu soo bandhigi doonaa eh, dabcan dhammaan cilmibaarisadaas iyo kuwo kalena waxaa soo bandhigi doono kana qayb qaadan doona aqoon-yahano soomaaliyeed oo goobjoog ku ah shirkaas sida aan sheegnay oo xeerlaalaha guud qaranku uu maanta sheegay istaraatiijiyadda sanadkan halkudhega shirkan uu yahay waxaa ka mid ah sidii loo gaadhsiin lahaa goobaha la xoreeyey cadaaladda oo bulshada soomaaliya loo gaadhsiin lahaa dabcan waxaa jira oo si joinina ama aan uga wada shaqeynaa hay-ado kala duwan oo wasaaradda cadaaladda iyo xafiiska ra-isul wasaaraha ay ka mid yihiin waxaana rajaynaynaa in meeshana lagu soo bandhigi doono qaabkaasna waa qaab gacanta lagu hayo oo haddaba laga shaqeynayo ka dhacay dhaggiisu ahayd waxay ahayd hufan eh, hagiis hufanoo micnaheedu tahay eh, in xafiisku uu shaqo wax ku oola uu ka qaban doono sanadka eh, buliiskana uu ku hogaamin doono kiisaska ciqaabta inta badan waajibaadkii xafiiska xeelaaha guud uu qaranku u taagan yahay ka mid a taas ayaa waxay keentay in buliiskii xafiiska xeelaalyaha guud ee qaranka iyo xeerlaalinta isteedyaduba ay dhex marto wada shaqeyn aada u heersaraysa sidoo kale awaamiir badan oo xafiisku bixiyana ay buliisku siday tahay u fuliyaan sidoo kale xafiisku wuxuu juhdi badan geliyey shaqo wax ku ool ana runtii uu ka qabtay sanadkii dembiyada dhacayay asagoo si joogtaa buliiska oo la shaqaynayay oo u kortaagnaa taasaa marka waxay keentay inuu xafiisku ururiyo dhammaan inta badan boqolkiiba sagaashan kiisas ka dhacayay eh, gobolka banaadir iyo isteedyadaba eh, taasaa marka waxay keentay inay muuqato shaqadii sanadkii labada kun labaiyo labaatan uu xafiisku qabtay oo halkudhegeeduna uu ahaa hagis hufan marka taasaa waxaan dhigi karnaa waxay kor qaaday eh, kiisaskii markii horeba dee dabcan way dhici jireen laakiin laba rikoord garan jirin xafiisku marka wuxuu sanadkan juhdi badan geliyey in kiis kasta oo dhaca inta badan la rikoord gareeyo oo booliisku soo gaadhsiiyaan hay-adaha ay qusayso taasuu ku wacyigeliyey ku tiraringareeyey kuna kormeeri jiray si joogtaa taasaa marka waxay keentay inay kiisas kor kacaan xafiisku wuxuu leeyahay database oo kiisaska lagu rekoord gareeyo lagana heli karo xogta sanadka soo martay oo dhan taasa marka waxay keentay in eh, uu ka duwanaado sanadkii tegey sanadyadii ka horreeyey oo uu ka eh, runtii eh, ka bato kiisaska dhacay ay ka bataan kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa xeraaliye ku-xigeenka qaranka waxa uu sheegay in nidaamka garsoorka iyo cadaaladda la geynayo deegaanada laga saaray ururka al-shabaab si ayuu yidhi falalka dembiyeedyada ah ay u yaraadaan weli waxaad maqlaysaan ogaal waayahay saaxiibyaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal dhagaystayaal kusoo dhowaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan xubintan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan iyo deeqa maxamuud maxamed aan ku horeyna dhinacayo hadalheynta deeqa ay saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aada hadalhayaa tartanka xiisaha badan ee champions leaga oo caawa dib u soo laabanaya kulamo xiiso badan ayaa laga ciyaari doonaa kulanka ugu xiisaha badan aadna loo wada sugayo waxuu noqon doonaa kulanka dhexmari doona kooxaha ka kala socda spain iyo ingiriiska ee liverpool iyo reaal madrid real madrid iyo liverpool ayaa waxay wada ciyaari doonaan kulan ka tirsan wareega lix iyo tobanka tartanka champions leaga lugtiisa koowaad kulankan ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka anfield stadium oo ay ku ciyaarto kooxda liverpool real madrid ayaana shalay kasoo degtay magaalada liverpool iyadoo caawa la ciyaari doonto kooxda redis kulankan ayaa waxa uu soo geli doonaa caawa saacaddu markay tahay koob iyo tobanka habeennimo ama caawa shan saac xilliga geeska afrika kulankan caawa waxaa loo saadaalinayaa inay badin karto kooxda liverpool maadaama kooxda liverpool iyo real madrid kulamadii ugu dambeeyay ee champions leaga ee inta badan mar walba ku gacan sareysay kooxda real madrid real madrid iyo liverpool labada kun sideed iyo tobankii waxaa isku soo arkeen fiinaalka tartanka champions leaga liverpool ayaana xilligaasi lagu garaacay saddex gool iyo hal real madrid ayaana koobka soo qaadatay sidoo kale labadan kooxood labada kun labaiyo labaatankii jambionka iskugu yimaadeen waa laba kooxood oo ku khatar badan tartanka champions liaga balse mar kale reaal ayaa garaacday liverpool oo ka qaaday koobka champions leaga real madrid waa kooxda ugu badan ee ku guuleysatay tartankan champions leaga tirafar iyo mar maray haysataa liverpoolna waa kooxda kusoo xigta qaarada yurub marka loo eego oo toddoba mar ayay ku guuleysatay tartankan champions leaga kooxda real madrid mar walba ee tartankan ciyaareysa waa koox inta badan loo saadaaliyo amaba guuleysato marka loo eego kooxahan real madrid iyo liverpool shanta kulan u dambeeda ay wada ciyaareen tartankan champions leaga real madrida ah waxay badisay tiro afar mar ah hal marna barbara ayay wada galeen halka kooxda liverpool marnaba aysan badin ayadoo kasoo horjeeda reaal madrid amaba la ciyaareysa kulankan caawa waxaa loo saadaalinayaa inuu barbaro kusoo dhamaan karo maadaama labada kooxood ay yihiin laba kooxood oo tartankan aada ugu fiican reaal madrid tartankan waxaa laleeyahay marka la joogo koox ku gaarta ma jirto iyadoo kulankan caawa uu yahay kulan aada u xiiso badan liverpool dhankeeda waxaa laleeyahay caawa way aasan kartaa halka real madridna la dhihi karo marka loo fiiriyo awoodeeda real madrid mar kale waa ay ka badin kartaa laleeyahay liverpool labadan kooxood horyaaladooda brimer leaga iyo laliigaha kooxda liverpool xagaagaani si fiican kuma aysan bilaaban horyaalkeeda brimer leaga ee dalkaas ingiriiska balse marka loo eego labadii toddobaad ee lasoo dhaafay labadii kulanba waa ay badisay kooxda reaal madriidna waqti wanaagsan ayay ku sugan tahay oo kaalinta labaad ee horyaalkeeda laliigaha ayay ku jirtaa oo kaliya baarka ayaa ka horeeda kulankan xiisaha badan caawa shan saac uu soo geli doonaa garoonka anfilna waa lagu wada ciyaarayaa kulanka xigay caawa laga ciyaaraya tartankan waxauu dhex mari doonaa kooxda naaboli iyo sidoo kale frankfort kooxahan jarmalka iyo talyaaniga ka kala socdo kulankooda wuxuu soo geli doonaa caawa saacadu markay tahay koob iyo tobanka habeennimo naaboli caawa waa marti kooxda naaboli marka loo eego horyaalkeeda seere e iyada ayaa xoreysatay oo kaalinta koowaad ayay amaba dhibco aad u badan ayaa ku heesaa kaalinta koowaad ee horyaalka seereega frankfort iyana waqti wanaagsan ayay ku sugan tahay kulankaana caawo shan saac ayuu soo geli doonaa hadalheynta haddana halkaas uga soo tagna markaana dhanka qormooyinka waayahay luuley waa mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankeyga waxa ay ku bilaabatay caruurta way ka caqli badan yihiin dadka waaweyn hala yaabin waad ku qanci doontaa sheekadan markii aad dhageysato dalka ruushka xagaaga roobka aad buu ugu badan yahay waxaana la yidhaahdaa meelaha qaar tuulooyinka kala go' ma laha roobka caruurta aad bay u jecel yihiin biyaha roobka inay ku cayaaraan waxaa dhacday in maleesiya saaxiibteed iyaga oo ku cayaaraya biyaha uu roobku wadada dhigay akiiliya cambuurkii ay wadatay in uu wasaq kaga halaabo saaxiibteed ayaana dhiiqada ku firdhisay akiiliya oo saakadii ka dhaqaysa dhoobadii roobka ayaa waxaa aragtay hooyadeed waxayna si carala u tiri maxaa kaaga dhacay wayna dharbaaxday akiiliya oo ka jawaabaysa canaanta hooyadeed ayaa tiri saaxiibtay maleesiya ayaa dhiiqada igu haleysay hooyadii akiiliya ayaa dhowr dharbaaxaa dusha kaga dhufatay maleesiya oo ahayd sababta wasaqda gabadheeda maleesiya ayaa oohinteeda waxaa dariishada ka maqlay hooyadeed durbaba way soo baxday oo waxay weydiisay cidda dishay gabadheeda maleisiya ayaa ku tiri waxa ay dharbaaxday akiiliya hooyadeed oo markaa meesha taagan hadallo xanaf leh ayaa meeshii ka bilowday oo waa laysku soo baxay dariskii rag iyo dumarba buuq ayaana meesha ka dhashay xalna waa loo waayay doodii iyo buuqii ayaa waxa ay gaartay ayeeyada maleisiya ayeeyadu waxa tiri maantoo kale iyadoo roob da-aya ma fiicna in la buuqa ee naga aamusa cid dhag jalaq u siisay ma aysan jirin hadalka ayeeyada halkaa markii ay taagan tahay ayaa ayeydii mar qura indhaha ku dhufatay labadii gabdhood oo madaxooda laisku dagaalayay oo wada cayaaraya gacmaha ishaysta inta duumo samaysteen ku caacayaaraya warna kama ay hayaan waxa gadaashooda ka dhacaya oo ma moodid inay maalinna coqdad isku qaadeen ayeydii maleesiya ayaa ku tiri miyaadnan xishoonayn oo aadan arag gabdhaha aad ku doodaysaan in marka horeba ay iloobeen waxa buuqaan dhaliyey dadkii ka koobnaa ragga iyo dumarka iyagoo is eeg eegaya oo ceebaysanaya ayay meeshii ka dhaqaaqeen casharka ku jira sheekadan oo uu qoray qoraaga ruushka ah ee la yiraahdo liyu waxa ay tahay in caruurta si deg deg ah ay wax u hilmaamaan qormadan ayaa lagu soo gabagabeeyey weydiin ma kula tahay in waxyaabo badan oo ay tahay in sidaasi oo kale aan isaga hilmaano si aan nolosheenna u wanaagsanaato qormadan ayaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo galaa aweys xasan maxamed qormada ugu dambaysa dhankayga haddii aan soo qabtana xigmadaha laga diiwaangeliyey sheikh mustafa xaaji ismaaciil qaar ka mid ah ayaa lagu soo qaatay aqoon-yahanku wuxuu aqoon-yahan yahay markuu rabbigiina yaqaano aakhirana yaqaano adduunkana uu isbeddel ka samayn karo dhalasho wacan markaan leenahay taas macnaheedu waa sanad baad xabaasha usii dhawaatay mataasaa ah wax lagu farxo ah inaad noqoto qof hami leh hansaro leh oo hiigsi leh meesha uu socdan ay u muuqato waa wax lagama maarmaan ah dad baa dibadda ka qurux badan guriga markay soo galaanna bahal ah qofka aad nolosha isku darsateen iyo caruurta aad dhashay inaad ku xumaato dibaddana qof fiican oo la yaqaano hebel la yidhaahda noqotid taas wax fiican kuma ahan dunida dadka isdila waxaa ugu badan reer galbeedka aaway barwaaqada ay sheegtaan aqoon-yahanku haddii uu noqdo qof la iibsan karo dowladuhuna laaluushi karaan kaasi aqoon-yahan ma ahan gool baa la dheliyey maxay noloshaada kusoo kordhisay inaad hooyo noqoto waxa ay ka qurux badan tahay in la noqdo injineerad ugu dambeyntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey nin walba qabiilkiisa inta la dulmiyey wuu ogyahay laakiinse ma oga inta qabiilkiisu ay dulmiyeen oo aakhirana liisweydiin doono guud ahaana qormadaasi ayaa u dambeysay xubintan iyo bandhiga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe waa luuliy deeqoodale sidaasiyo nabadgelyo waaya dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waa mahadsan yihiin luuliya deeqa oo xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ayna la socodsiinaya markaana wararka dunida inteeda kale kuwooda ugu waaweynayaan ayaan kooxaha gurmadka badbaadada ayaa mar kale waxaay goobayaan dad ku hoos jira burburka dhismaha kadib markii dhulgariir kale oo xoogan uu ku dhuftay dalka turkiga dhulgariirka cabirkiisu uu yahay lix dhibic afar iyo shan dhibic sideed ayaa ku dhuftay koonfurta bari ee u dhow xuduudda dalka syriya halkaasoo dhulgariir aada u weyn uu burburiyey ilaa iyo guryo aada u fara badan tan iyo wixii ka dambeeyey lixdii febraayo markii dhulgariirku halkaasi toddobaadkii hore uu ku dhuftay dhulgariirkii hore waxaa ku dhintay in ka badan afartan iyo afar kun oo qof oo turki iyo siiriyaan ah kadib markii bariga iyo koonfurta dalalkaas uu ku dhuftay dhismayaasha ayaa burburay sida la soo warinayo goobta dhulgariirka uu ka dhacay hay-adda musiibooyinka iyo gargaarka deg dega ee dalka turkiga waxay sheegtay in dhulgariirka lix dhibic afar ahaa uu dhacay labadii habeennimo xilliga wakhtiga dalkaasi turkiga halka dhulgariirka kalena uu ahaa shan dhibic sideed uu dhacay saddexdii iyo saddex daqiiqo xilliga habeennimo ee saqda dhexe ee dalkaasi mareykanka masder ziola waxa uu sheegay in laba boqol toban iyo saddex qof ay dhaawacmeen in ka badan toban qofna ay dhinteen ninkaas oo u hadlay dadka ee eh, wax badbaadinaya ee eh, gurmadka ee eh, wada wararka ka imaanaya magaalada ankataya ee ah meesha dhulgariirka ugu weyn uu ku dhuftay ayaa waxay sheegayaan in weli dhulku uu ruuxmayo suurtagalna ay tahay dhulgariirka inuu sii socon karo saacadaha soo aadan sida dadka khubarada ah ee ka faalooda arrimaha dhulgariirku ay sheegeen isbaysiga ama isgaashaanbuurta naytana waxa ay sheegeen in lix boqol oo guri ah oo kumeel gaar ah oo oo konteenaro laga sameeyey in ay gaarsiiyeen dadkii dhulgariirka uu ku dhuftay toddobaadyadii hore ee koonfurta bari ee dalkaasi turkiga muuqaal la duubay ayaa la arkayey kumanaan guryo ah oo ah kuwa fudud oo la sameeyey oo gacan ku sameysa kuwaas oo la gaarsiiyey dadka guryo la-aanta ah ee ka badbaaday dhulgariirkii toddobaadyo ka hor ku dhuftay dalalka turkiga iyo siiriya qoraal ka soo baxay taliska isbeysiga iskaashaanbuurta neto ayaa waxaa lagu sheegay in markab ganacsi uu laga soo raray ama lagu soo raray lix boqol oo kunteynaro ah oo xalay uu gaaray ama uu ku xirtay dekedda magaalada tantara ee talyaaniga ujeedkiisuna waxa uu yahay inuu gaaro gudaha dalka turkiga markabkaasi waxaa la filayaa inuu isbuuca soo socda uu kusoo xirto magaalo xeebeedka iskanshandara ee gobolka hataya ee dalka turkiga isbeysiga net waxay sheegeen in ay inka badan boqol kun oo guryo konteenaro ah ay damacsan yihiin inay dadkan ay siiyaan inta ay xaaladda gargaarka iyo xaaladda masiibada ee kala ah ay ku jiraan dhinaca kalena tobaneeyo qof ayaa ku dhintay duufaan ee ku dhufatay xeebaha dalka brazil ugu yaraan soddon iyo lix qof ayay wararku ay sheegayaan iminka inay sii cagacagaynayso tirada dhimashada ee dadka ku dhintay dhulgo ayaa ka dhacay gobolka ziyabala ee brazil roobabka daadad wata ayaa ku dhuftay magaalooyin ka mid a magaalooyinka qaar oo ay qarqoomeen ama oo ay maashoobeen tobaniyo qof ayaa la la-yahay waxaana dhismuhu qaar ay yihiin kuwa dumay guryaha ayaa la arkayaa in biyaha qaar ay ka saramareen muuqaal lasoo duubay oo xaafado ka tirsan magaalooyinka qaar laga soo duubay waxaa la arkayay biyaha oo sida mowjadaha oo kale u socdo ama hirka badda oo kale waxaana eh, la aaminsan yahay in biyahaasi dad badan ay ku dhinteen magaalo xeebeedka ku taala ee eh, gobolka ziyabara ayaa waxaa la sheegayaa in roob ku da-ay uu gaaray lix boqol oo gunta hoose ee dhulka ah afar saacadood iyo roobkaasi da-ay waxauna kaga sii daray xaaladda musiibada ah duqa magaalada philip agast ayaa waxa uu sheegayaa in xaaladdu ay kasii dari karto musiibadan iyo waxa ay noqon kartaa mid in ka badan boqolaal qof ay ku dhiman karaan ilaa iyo konton guri ayaa hadda qarsoomay oo lama arko magaalada qaar badan oo ka mid a ah xaafadeedu waa ay qarqoomeen ayuu yiri duqa magaalo ku taala waqooyiga dalkaasi boqolaal qof ayaa barakacay halka kumanaan kalena ay daadsan yihiin dibadda magaaladaas ayuu yidhi barakacyaasha iminka waxaa loogu deeqay hal dhibic shan milyan oo dowladdu ay ugu deeqday waxayna fasaxday dowladdu fasax loogu talagalay ciidaha krismaska ee xilli sanaadeedka dalkaasi brazil madaxweyne lulo desilva ayaana fasaxay war qoraal oo kusoo qoray twitarkiisa ayaa waxaa ku yiri waxaa loo baahan yahay in gurmadka laga qeyb qaato mana jiro wax dabaaldega oo ka dhacaya gudaha dalka ayuu yiri markana mareykanka hadaynu aadno madaxweynaha dalka mareykanka waxa uu booqasho aan lasii ogeyn waxau ku tagay dalka ukrain mareykanku waxauu sheegay in ukrain uu ka taageeri doono dagaalka ay kula jirto dalka ruushka intii ay qalalaasuhu socdeen waxa uu sheegay madaxweynaha mareykanka jo biden uu sheegay booqashadiisa uu ku shaaciyay xili uu kiyeef ku sugnaa in loo baahan yahay in ukraine la garab siiyo waxaan haysanaa kalsooni kasta oo sii wadi doonto inaan guuleysano ayuu yihi madaxweyne jo biden booqashadii ugu horeysay ee master biden uu ku tago dalka ukraine ayaa ahayd mid qarsoodi ah oo lama filaan ah waxayna ka dhigan tahay in mareykanku uu garab buuxa uu siin doono dalka ukraine oo ruushku weerar uu ku ekeeyey mareykanka waxaa laga codsaday in ukraine uu gaarsiiyo diyaaradaha ee eh, dagaalka ee ridada dheereeya ee noocooda loo yaqaano f lix iyo toban kuwaas oo ay u baahan tahay dowladda ukraine si aysa ka caabiso weerarada ka dhanka ah ruushka dhinaca kalena hadaan wararka kale ee dunida inteeda kale aynu eegno maamulka dalka philibiin ayaa waxa uu bilaabay howlgal baaritaan ah oo ay ku sameynayaan foolkaano qaraxday halkaas oo diyaaradda hawada sare maraysay ay kusoo dhacday goobta foolkaanadu ay ka qaraxday laba beri ayaa la laacsanaa sanaa diyaaradan waxaana la arkay in foolkaanadaasi ay ku qaraxday oo ay burburtay gebi ahaanba diyaaradan ayaa kusii jeeday magaalada caasimad u ah dalkaasi ee milana ee manila markii ay ka soo rakaabatay isla magaalo ka tirsan dalkaas oo lagu magacaabo becol waxaa la aaminsan yahay in laba rakaab oo australian ah iyo duuliyaha waday oo philibiin u dhashay inay dhinteen meydkooda ayaa lafahooda la helay waxaa wararku ay sheegayaan ama khubarada dhulka baartay in foolkaanadu ay qaraxday oo ay diyaaraddu ay kusoo dul dhacday halkaas dhinaca kalena waxaa ah, afrika haddaynu aadno laga soo warinayaa dagaal xoogan oo dhexmaray fallaagada m saddex iyo labaatan ee ka dagaalanta dalka dimuqraadiga congo mas-uul u hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in xaalad cakiran ay ka taagan tahay waqooyiga dalkaas subaxnimadii shalay ayuuna bilowday dagaal u dhexeeya m saddex iyo labaatan bariga gooma ayuu ka dhacay magaalada ugu weyn ee dalkaasi waxaana dagaalkaasi uu dhexmaray ciidamada dowladda dimuqraadiga ee kongo iyo fallaagada ay loodin la-yihiin dowladaasi ee m saddex iyo labaatan loo yaqaano dagaalkan waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo madaxda maamul goboleedyada ay mar sii horeysay jimcihii ay ka wada xaajoodeen sidii xabajoojin loo sameyn lahaa laakiin m saddex iyo labaatan ayaa dhaga adeegtay waxay ka dhigan tahay m saddex labaatan markii la as-aasay saddex labaatankii maaj ee sanadkii koob iyo labaatankii xilligaas oo ay magacaasi la baxeen ayna maalintii ay aas-aaseen magacooda ay ugu dareen tanii wixii xilligaasi ka dambeeyey falaagada tuutsiga ahi waxay dhibaato ku hayeen wadamada ruwanda iyo kongo ilaa jeer ay xiriirka kala jarteen dowladaha kongo iyo ruwanda kigali iyo kinshansa midba midka kale wuxuu ku eedeynayaa in kigaali dabka ay shidayso kan kalena waxa uu ku eedeynayaa in kinshansa ay ka dambeyso xaaladda waa labada dowladood ee ruwanda iyo dimuqraadiga kongo uu midba midka kale uu ku daleecinayo in m saddex iyo labaatan dhaqaale uu siiyo si ay uga dagaalamaan dalalkaasi xuduudda ah weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal ogaal tahay markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane ow duceeyey allay leedahay kalamaaney samigay cabdulle waxa uu yidhi ow ummada dhammu waa ogeed inaysan ayaatin lahayn ummada dhammu waa ogeed inaysan ayaatin lahayn war cabdilla wallahu naxariistay axmed dirirne wuxuu yidhi ninaan baday halkuu aaday way ula ekoonayde anigoo arkayaan waddada ayrgoo xulay waalgabosow waaduuyo ileenaya malahe war waxaa kaloo la yidhi siyaasaddu inay aafo tahay aadmigana waa odayaashu aqligana waxyeellayso iyo weliba iimaanka ammaan buuba sii doonayaa eedda kii galay war kalemaanay waxaa la yidhi ayaamaha adduunyada haddii aaran laga dhigo asaan aanfa cudur jirin asaan aalad loo sidan kuwa aarar hore dilay dadka kii ogaal yaru inuu aaminaa badan war waxaa kaloo la yidhi siyaasado rafacan baa jiroo rogay dalkeennii wax raggii ku lumay baa hablihii raadinahayaane rabbiyowna daba qabo sidii roonadaa garanay war waxaa kaloo la yidhi rasaasnimanku jecela ciidankuna u roona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana wargaboosow hadday rasaas jecel yihiin haddii loogu roonaadaba waxaa la sheegay amiirkii shabaab inuu hargaysa joogo war ma isdhiibey meeliintiisa kanagaday war madeeyow taliya shub hadda ka hor waxa uu yidhi giridhi xagga u bax miyuu yidhi war macuqubaa ku dhacday buu yidhi war idinku maalin kasta waad soo taagantiina maxaad u dhiman weydeen buu yidhi war warka anaa boobe higa boobinine waxa uu yidhi shabaab mahay ka yimideen ha loo celiyo yaan xaggeenna loo soo wadine marka ma ameerikiya hargeysa ka degay waar weynay waxaan maqli jiray ma anigaa waalan mise cadan baa laga heesaya marka sidee waxna iga yihiin warkanaad shubaysan waa maxay war gowdhanow seewal noohaadaan soonti warartu wiilishaba aballangnagaay waar madayow haddaad laascanood ku noqonaysid kaama hor joogno macnaha ma ka baxda war weligiin kalamaanay warka waa dhex gasheen sidaad waalan tihiine hargeysuu joogaabaa layidhi amiirkii al-shabaab axmed diiriye abu cubayda war ma xabsigow liinta ku xabayaa waar wallaweynay warkan maa ka fiirsataan imbawnisema soo ogaate war axmedow miranimaan cunin ma qabtaan baa la yidhi eh. ha wareerin war maqalunimaan qabin kama daba qaaqlaydo aryaadhaha anigu warkaas lama yaabaayo sababtoo ah madaxweynihii maraykanka john baydhan caasimaddii ruushku duqayhaya ee dalka yukreine kiyef asoo dhex gaal la arkay weliba inyo lugeeyow galayaa layidhi xafiiskii madaxweynihii yukrein muga axmed diiriyew hargeysa lagu arkay ha la yaabina gudnibu markii hor meyle ku kooya leerey war kalamaanay eh. rag is haya war warkood laysuma qabtee weligeed buntland iyo somalilan shabaab waa isku eedaynayeen wasiirka warfaafinta buntland maxamuud caydi dirirna wuxuu yidhi hoggaamiyaha shabaab ee xanuunsan axmed diiriya hargeysa lagu daaweynayaa aadan sunina iyagaa soo diray oo jilibtag yidhi si uu xilkiisii u sii hayo marka run iyo been warkaasi wuxuu yahay buntlandna wax laga weydiinayaa siiba wasiirka warfaafintae sheegay afkii sheega ma dhaafto yaa nala ku eedayn waar wallaweyney annaga iyo buntland waa ogtiin waxaan isku haynee dee naga dhex baxa warwar ma haysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuu yidhi laascaanood waxaa nagula dagaalamayaa waa argagixiso afartankii qof ee magaalada laascaanood lagu dilayna argagixisada ka dambaysay iyagaana maalin bashaar soo xuranayo shacabka kiciyey buu yidhi war wasiirka warfaafinta puntland waxaa la weyddiiyey ummad dhan iyo deegaanno dhan sideed ugu tilmaamaysaa argagixiso marka wuxuu ku jawaabay anigaba hooyadeeyoo siddeetan jir ah baa laascaano laga soo qaxiyey argagixiso inay tahayna waa lagu eedeeyey marka sheekadu markay halkaa maraysa waxaa iiga soo baxay nimankay seedayntoodu inay saxan saxan ku gud tahay war wixii la rabo ba ha laysku eedeeye kollay war jiraaba cakaaru iman war anugu waxaan maqli jiray rag loobay cay iyo afxuma waa camaladii aryaadhaha argagixiso ha la qabto ama ha la inkire soomaaliya meelaysan joogin ma leh hase yeeshee cidda qarsahaysa iyo kay u taale ununku waa caddeeyhaynaa inay nala joogto mahaanay rorrorgaan minaan leeska dhicinna nabee waa lagu hoogi doonaa waxaad qarsataahe eh. hadhow bay ku qashaanaan maqli jire war maamaadaa ku ciyaarine eh. waxaad qarsataa way ku qarsadaan weeye yay ku qarsanhe walii kaleelaaray eh. dhoridablelankii gunduunka duubada furunta ku gubidaasa war waxaa kaloo la yidhi dabnimaan ku joogsanen damaskiisa ka manaxo dad markaan ku joogsadaan damqadaa dad marku iqaadaan ka durka dani markay daysaan daba ordaa war kalemaanay war ma haysiine dadka balada qarsanaya waa badan yihiin siyaasiyiin iyo xildhibaannaana ku soo biiray odayaal dhaqan xataa waan maqlay shirar beeleed oo bojaana waa bilowdeen waxaase igu yaab badan kuwo ku doodaya shabaab lama cuna qabatayn karo ayagoo beel iska dhigayana waxay leeyihiin waxaa loo socdaa waa beesheenaa la rabaa in la cunaqabateeyo haye oo maayagiyaa ka soo dhex hadlay waar miyaa la soo wacay war lama duqay karaan ogeyne lama cunaqabatayn karo miyaa timid haddana war lama duuli karaan ogeyne lamama gocdoomi karo miyaa haddana timid war kuwaas shayddaan u galay feeraha goormataas faraye faryaerada ka oo salliya faataxada saara war anigu waxaan maqli jiray magrib aan falkinayaaye faataxada ii mara oo guura dhihi jiray amiirkii guraceel ka soo jeedayba war shacabka si aan cunuqabatay saamayn anigu waxaan dhihi lahaa dhulka eebbe waa waasacoo wuuna weyn yahay ma iskaga wareegaan halkuu cadowgu weeraayo war waayeelka xaajadu mar bay weyd ka noqotaana waa la yidhi wargooyin intay uga hadhsan yihiin gobollada dhexe waaba wax yare maxaa laga cunuqabataynayaa maaba hal mar lasoo afjaro nin shabaabu doodo Eh. adigaa shalaaye eh. axdi malaha nimankaas eh. lagu aaminaye war shabaab ruuxii u doodaa isagaa ka shallaayoo shirqool bay ku dilaan war horay waatii toban jeer loo yidhi nimba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooni yahe shayddaanba shayddaanka kale wawshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqaystaan war dadkii danka dhehayta in unasdoodan may diide war madayow sidii taliya shub sheegay xaggaagaa loo soo wadaaye ama difaac ama u dood war gudoomiye xalan jayte cismaan waxauu yidhi waxa wilaynaa nooh dadka soomaaliyeed istubud maaha nooh ma yidhi war waxa kaloo la yidhi qaatilkii hubaysanuu ma rabo qaymo nololeede qaribkii khayaanada shabaab waa qadariyaahe dadka qayladaa wada maxaaquusi kari waaye war ma haysiine qayladii siyaasadda iyo qarracdiyaa bilaabatay cabdikuusow taallada daljirka dahasoon xuskeedii miyaa la gaaray war laba sanaa ka soo wareegtay yuhuud maatiin albaabka naga fura war labadaa sana hay xasuusin sababtoo ah markaan arkay madax madaxweynayaashii horo la weerarayo eh. madaxweynihii oo yidhi waa ku darsaday eh. lama bannaanbixi kara iyo ciidan dariiqyada la soo tumay eh. waxaan u baqay jiritaanka soomaaliya waxaa kaloo cabsida igu sii kordhiyey afganistaan oo daliibaan qabsatay iyo dadweynihii iyo diyaaradihii markay ka buuxsameen intay iska laalaadiyeen ka daadanaya hadda baddana way ku yaaci lahaayeen xeebbaysan lahayne dhinacyadu orodaana waa ay gashay war waxaan maqli jiray amba waan ordi lahay awrdhaanah baan waday war kalamaanay wax laydinma sheegi karee Eh. xisbigii himilo qaran ee madaxweynihii hore sheekh shariif hogaaminayey waxay dhaheen eh. muddo kororsiyaa la soo wadaa mana aqbalayno hayaay waaliya cabdikuusow suma wallaahi suma wallaahi ma ku dareen war dawladduba hal sano ma jirtee eh. muddo kororsiga laga shekeeyey waa maxay war waxaa la yidhi muddadii dastuuriga ahayd ee madaxweyne xasan sheekh loo doortay saddex sano bil iyo dhowr iyo toban cishaa ka hadhsan war ma shabaabkaa tiriye war shabaab madaxweyne ma fadaaheene siyaasiyiinta hilka fada waa maalin welba dabkagooni eshidaayaan war himilo qaran iyagoon dagaalka qawaari naxariista lagula jiro ka hadlin inay muddo kororsiiso hadal qaadan xaa keenay war siyaasiyiinta madaxweyne xasan sheikh ka soo hor jeeda dhammaantood waxay ka siman yihiin ka aamusnaanta shabaab sababtoo ah waxay rabaan inaan dawladdaannu guulaysan oo ay fashilanto war ninka raba xilligan inaan shabaab laga guulaysan muxuu uga duwan yahay war mar kastoo shabaab la jabiyo waxaan arkaa kuwa habaarramaya oo ku hadaaqaya kuwan iyo shabaab isma dhaamaan war baraha bulshada haddaad eegto soomaalidu waxay doonayaan iyo waxay diidayaan kala garan mayse war bulshada dad caafimaadka ku jira inta badan ma fayooba war sheekh mustafa xaaji cil haaruun wuxuu yidhi eh. soomaalidu waa dadka kaliya dadkooda waalan dhegaysta tusaalena waxaa idinkugu filan eh. kuwa sooshiyaal miidiyaha ka qaaqla afar iyo labaatan saac eh. dhegaystayaalka ugu badanay leeyihiin war adugu haddama fayowda warnimayaho war ma haysiine maanta ugu dambaysay maxkamadda ciidamadu askarta dishayyay xukuntay askarta shacabka dilaysaana waa sii badanaysaa kuwa la tooganayana waa sii badanayaan marka waxaan la yaaba rabanahay qur-aanshuay ku quuso meeshi laga rabay waaga dilkii waa socdaa toogashadana waa socotaaye saa wax u jiraan war maxkamadda iyadu ma waalan tiirarkiiba weli ma qalaalini war saa tiirarku u qallalayaan tooogashadii shacabkaa weli socotee askartan askartanana tariya laga keenay dadku waxay leeyihiin xaalkoodu caadi maaha aadna waa u fiigsan yihiin hiishaddana fartay ku hayaan fudaydkoodana waa laga yaaban yahay marka anigu waa shakiyo waxaanu tidhi wixii aad dad aragtaan waa argagixisay hore ka toogtay in loo tababaray kale waxay leeyihiin eh. ciidankan u jeedaa saagood oo la tooganayay weli dilka sii wada eh. daraawo ka tan badan badanay cunaan eh. dadka markay dilayaanna ismaba ogo miirkooda ma joogo war dad kale waxay qabaan shabaabkii oo dhar ciidan gashaday inay magaalada qasayaan oo dadka dilayaan si shacabku dawladda ugu kaco warbax sii boolis la yidhaahaan hadda ka hor maqli jirnay milateri bashka sii la yidhaha miyaa yimid toddobaadyadan wararka ow tabiya miidyowgu tuhun baan ka qaadiyo su'aal taban xaqiiqdiiye taas askari toogtay baa taalla meelaha e mageyskii soo tababaraa garashadii tuuray oon taargetkoodiiyo shacbiga kala tilmaansaynin mase dowladdan taartikiyo tuba u sii jeexin mase turufatoor lacag rabo beleta talaalaya oo cadowga taageersan baa taagan luuqyada wareedhaha kalamaanay adinkaan war haynine ciidankan dowladdii madaxweyne farmaaja geysay eleteriya in lagu soo tababaro intii dawladdaasi joogtay haddii la keeni lahayna mar horaa bur iyo biyo loo kala bixi lahaa sababtoo ah ciidankaani waa ciidan loo tababaray wixii edab daran inay ka hortagaan oo aamusiiyaan maduuhulaaasanulusabasaadligobate war ma bajaajkaa la'aamusiha marka yay wax ka haleeyeen waa masaakiin qaraabee war sow ma dhici karto ciidanka in loo tababaray magaalada qofkii dhaqdhaqaaqayood aragtaan tillaabo ka qaada horta waxaan hubaa bajaaj inaysan dhaqaaq joojinayn kistiyarahaytay dhalinyaraho heertii atahriiblandirlifadohaye war ciidanka warkuba ha yaraadee bu'aale eh. ha laga dejiyo saaban lay ku biire war biyahaba haddaan laga faa'iidaysan way fatahaan warwar ma haysiina ra'iisul wasaare xamse cabdibarre wuxuu yidhi sida bilow aadmiga aan u fikirra miyuu yidhi ma aqbalayno tallaabana waa ka qaadaynaa askarta dhallinyarada bajaajta wadata ku xadgudbaysa qof kastoo qof dilana abaalkiisaan marsiinaynaa xeer ilaaliyaashuuna la hadlayey warnimiyo war mahaytana abukaata ahmed iise guutaale xilkii hantadhoorka garanka la wareegi toddobaad ka horna xilkii mustaqbala isku wareejiye war madayow mustaqbalkiibuu wareejiyey iyo hantibuu dhowrahayaa see isku waafajis war adiga laftirkaadagan fayoobayne mustaqbal meediyoo wareejiye hantidhowrkiiuna la wareegay war kalemaanayaanoo afkiinna ku hadlaya waxaan tacsi diraya saaxiibkeen abwaan cumar bashiir sheekh maxamuud waxaanan uga tacsiyadaynaynaa allaha u naxariiste geerida ku timi hooyadii faadumo xasan cilmi wargaboosow waa runta cumar bashiir hooyadiis iyo hooyoo dhan allaha u naxariisto hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaad la socodsiinaya waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaanal ku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo

busiikudhiikena quntayda suru wakadisan daawalayn daawalayn daawalayn wakadisan daawalayn daawalayn daawalayn kan keligay dashadee go'aankii waxaan ka dhigay dooqaygu midku u kasbaday kalsooni inaanidhaa kaliyo aaban rabaa keligii uunbay jeclahay kaskacad waan doonayaa keliyo ah iga balan isaga u ahay kayd meel u yaal calooliyowgiyo kurbadu faa'iido ma keenayaan halolyowiya kurbadu faa'iido ma keenayane markan keliga i tashaday go'ankii waxa aan ka dhigay markan keliga i tashaday go'ankii waxa aan ka dhigay dooqaygo gadku oo kasbaday kalsooni inaanidhaa kali maaban rabaa keligii jeclahay kaskacad waan doonayaa keliya ah rayig bahanisada u ahay kedhimel sawkan ila tagayhasaawa kooban iyo sarbeeb keliya la qallaa ka badan kuma dhaqbadoone sawkan ila tagay naftaydu waxaanay karin kalaba lama doona lagu sii kordhiyo keena dhaqankaydisu wakaydisan daawalayn daawalayn daawalayn wakaydisan daawalayn daawalayn daawalayn haloolayowiya kurbadu faa'iido ma keenay

waayo mid go-aankii waxaan ka dhigay markaan keliga i tashaday go-aankii ka dhigay dooqaybo midku oo kasbaday kalsooni ina aan idhaar i tashaday go-aankii ka dhigay dooqaybo midku oo kasbaday kalsooni ina aan idhaar badan isaga u ahay kayd meel caloolayowiya kurbadu

kaliga itashaday go'aankii waxa aan ka dhigay markaan kaliga itashaday go'aankii waxa aan ka dhigay kaliga itashaday go'aankii waday kalsooni ina aan iraha kaliya maabaan rabaa keligii uwa unbaan jeclahay kaskacan waan doonayaa keliya ah lahiig badan isaga u ahay kaydmeelaya kalaba racmad la waray ee cishqiga lagu sii kordhiyo keenaha luqantayda suran wakeedisan daawalay daawalay ee cishqiga lagu sii kordhiyo luqantayda suran wakeedisan daawalay daawalay daawalay wakeedisan daawalay daawalay daawalay